bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin وcan abi nujaydin bdm الnuuni wafatxi اljiim abi nujayd waxaa laga wariyaa oo nuunka la godayo jiimkana la kor dhabayo cimraan bni xusayn alkhusaaci radi allahu tacaala canhuma anna imra'atan haweenay oo min juhaynata qoyska reer juhayna ka dhalatay atat rasuula allahi rasuulka ilaahay bay u timid sala allahu calayh waalih wasalam waaye xubla iyadoo ka uur ah min azina zina ka uuro macsiyo ay la timidoo zinaa ka uurowday faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow asabtu xaddan xad baan ku dhacay dembi cuquubo ay ka waajibayso ayaan ku dhacay ka wadaa fa aqimhu oog oo iga fuli calaya dushayda xadka ilaahay aan ku dhacay nabi allow iga ogo xadka iga oofi fa dacaa nabiyullaahi nabigu ilaahi wuxuu u yeedhay waliyahaa gacalkeedii aabbaheed walaalkeed dadkii faamilkaabuu u yeedhay fa nabigu wuxuu weligii ku yidhi axsin ilayha u samafal wanaag u gabadha ayada ah way sinaysatay intii la yidhaahdo yaan la midi lagu xadgudbin ha la dhaqaalayo ha laga warqabo fa idaa markay dhasho faatinii ii keenaan xadki ilaahay ka oofiy fafacala sidaasuu yeelay weligii fafacala alwaliyu siduu nabigu amray buu yeelay oo waa u markay dhashay oo ilmihii goysay weliba gurisay kadib loo keenay nabiga calayh salaatu wasalaam fa amara biha nebiyullah nabiga ilahi baa wuxuu faray in dharkeedii xijaabkeedii si fiican loogu xidhxidho oo lagu asturo fashudda dharkii baa lagu xidhxidhay oo lagu hagaajiyey calayha dusheeda iyaabuha dharkeed fashuddad waxaa la xidhxidhay calayha cala almar'ati iyaabuha dharkeedii saan markaa la rajminayo aan cawradeeda u muuqanin uma amara wuxuu faray subanuhu biha gabadha in la rajmiyo dhagax lagu dilo farujimad waa la rajmiyey uma sallaa calayha nabigu waa ku tukaday oo ilaahay naxariis buu u weydiiyey salaat ljanaasa faqaala lahu cumar cumar baa nabiga wuxuu ku yidhi tusalli calayha yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ku tukanaysaa gabadhan waqad zanad ayadoo sinaysatay oo macsiya la timid u culus riwaaya cinda cabdirasaaq iyadu waxay ahayd yaa rasuul allah rajamtaha uma tusalli calayha nabi allow dhagaxna ma ku dilaysaa mana ku tukanaysaa hadana su-aashaashuu nabiga weydiiyey cumar qaala suban wuxuu yidhi laqad taabad waxay toobad keentay oy alla u noqotay towbatan noqosho low qusimad haddii la qaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan dhexdood loo qaybin lahaa oo min ahli lmadiinati reer madiine ah lawasacatum towbadaasi gabadhu ay toobad keentay toddobaatanka reer madiina ahlu macsiyaha ah way deeqi lahayd oo way u qaybsami lahayd wa hal wajadta ma heshay cumarow ama ma helaysaa afdala wax ka qiimo badan min an jaadad inay deeqday nafsaha nafteedii lilaahi subxaanahu wa tacaala gabadha nafteeda soo biimaysay oo iyadoo rabbi asturay isfacshirtay ee nabiga u timid ee tii nabi allow xadkii iga oofi ee nafteedii qadintay si rabbi ooga tobaad aqbalo dembigana loogu dhaafo wax ka weyn miyaad garanaysaabaa la yidhi oo ruux biniaadama alla ugu dhowaado wax biniaadam u hantiyo waa naftiisa waxa ugu qiimo badan naftiisa ruuxii qadimahade maxaa u dhiman wa can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma muslim cafwan xadiidka muslim baa wa can ibni cabaasin radi allahu tacaala wa anas bni malik radi allahu tacaala canhum ana rasuula allahi sala qaal rasuulka ilaahi wuxuu low anna libni aadama haddii bini aadam uu ahaan lahaa waadiyan tog iyo laag iyo webi min dahabin dahab oo fii riwaaya min dahabin wa fidatin dahab iyo fido ka samaysan tog dhan oo webi dhan oo qulqulahay oo dahab iyo fido haddii aadama la siin lahaa axabba wuxuu jeclaan lahaa an yakuuna lahu inuu u ahaado waadiyan laba tog hal tog iguma fillo hal webi iguma fillo dahab iyo fido mid labaad ha lagu soo daru odhan lahaa walan yamla'a ma buuxiyo faahu bini aadamka afkiisa calooshiisa loo wado ila turaabu waxaan carray ciid ka ahayn wayatuubu allaahu ilaahay wuu ka toobad aqbalaa calaa man taaba ruuxii u noqdana ilaahay waa ka toobad aqbalaa min xadiidi anas ibni cabbaas buu ka yimaadaa saxiixaynkaoo sheekhu isku qabtay muttafaqun calayhi sidaasuu u yidhi min xadiidi ibni zubayrna waa ka yimaada cabdullahi ibni waa wariyaa ubay kacabna waa wariyaa zayd bnu arqamna waa wariyaa weliba riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan xadiidka inuu aayad qur-aana intaan soo degan suurat lkowar cafwan suurat takaaur alhaakum اtakaauru xataa zurtum اlmaqaabir intaan la soo dejinin suurad qur-aan ay muslimiintu akhriyaan bay ahayd oo nabiguna mimbarka uu ka akhriyo low ana libni aadama waadiya min dahabin aw fida axaba an yakuuna lahu waadiyaani walan ymlaa jawf bna aadama ila turaab wayatuub اllahu cala man taab aayad quraan ay sidaa u akhriyi jireen ayadda marka waa ayad mansuukhaa xagga tilaawada mansuukhu tilaawa la yidhaahdaa amaa xukumkeedii iyo xikmadeedii iyo macnaheedii aminkanba waa jiraa oo macnaha uu nabigu sheegay inama xadiidka ku sugan aminkan waa baaqi inka qur-aan ahaan loo akhriyo umbaa la nasakhay wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal rasuulku wuxuu yidhi yadxaku اllahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu u qoslaa hufnaayo ceeb ka hufnaya sarreeye xumaan ka sarreeya ilaa rajulayni laba ruux laba nin buu u qoslaa yaqtulu axaduhumaa midkood uu dilayo alaakhara ka koluu dilayaa yadkhulaani اljannata haddana jannada wada gelaya waa laba ninoo isdilay qaatil iyo maqtuul jannadiina waa wada gelayaan waa su-aal baa nabiga laga weydiiyey markaasuu nabigu sidan dambe ku jawaabay yuqaatilu haada midkan wuxuu ku dagaalamaya waa ninka hore ee la dilay yuqaatilu haada kan wuxuu ku dagaalami fii sabiili jidki jidka ilaahay ku dagaalami wuu jihaadayaa fa yuqtalu markaasaa la dili oo oh, jidki ilaahay buu ku shahiidi idan waa ahlu janno uma yatuubu allahu ilaahay baa ka toobad aqbali cala alqaatili gaalkii dilay gaalkii marka hore dilay ayaa ilaahay ka toobad aqbalaya fayuslimu markaasuu islaamaya wa fii riwaaya fayahdiihi ila alislaam islaamkuu ilaahay ku hanuuninaya fayustashhadu asna waa shahiidaya isagoo gaaloo ruux muslima dilaya muslimkii uu dilay dejid ilaahayba ku dhinto waa shahiido waa ahlu janna asagiiba waagi dambe ilaahay toobad waafajinaya wayna dhacday in badan wayna dhici ilaa qiyaami saaca marka asagiiba ilahay islaamka waafajin waa halgamaya asna waa shahiidaya idan waa laba noo isdilay jannadan iskugu tagay ilaahay subxaana wa tacaala rido u ka yahayba ugu qoslaya xadiidka aynu soo marray cimraan ibni xuseyn iyo xadiidka anas iyo ibni cabbaas iyo xadiidka abi horeere inta waxay xambaarsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala dembi walbood gasho iyo si walbood oga fogaato iyo si kastood u xadgudubtaba ilaahay baabkiisa toobada inuu furan yahay addoommuna laga rabo inay xili walba alla u noqdaan oy ka faa'idaystaan hawsha ayada ah xadiidtaas yararka aan sheegnay waxaynu ku daraynaa xoogow duray baa yarhaya marka codkayga waa ma fiicin ralle ahaada marka xadiidkii kacab bnu maalik aynu soo marray u dambaysay fawaa'idiisi wixii ka dhammaana baynu kadibna cashirka waynu iska gebagabaynaa insha allah kacab bnu maalik xadiidkii sidaanan guda gelin xadiidkii sagaaliyo tobnaad eenu soo marray safa bnu casaal almuraadi dhammaadkiisii qaala sufyaan axadu ruwaati baa ku jiray marka anugu waxaan ismoodsiiyey habeenkaanu akhrinayna cashirka inuu sufyaan athawri yahay sawaabkuna waa sufyaan bnu cuyayna taasi ha lagu baraarugo ta labaad xadiidkaasi kacab bnu maalik xadiid aad u culus oo aad badan oo fiqiyaad fara badan iyo xikam iyo macaani ku jiraan wey fawaa'idiisu wax fadhi lagu soo koobi karo ka badan wadaadaha qaarkood ilaa lixdan mas'alo fiqi ah ayay ka saareen niman konton bay gaadhsiiyeen niman soddon nawowi soddon iyo dhowrbu ku sheegay sarxu muslimkiisa marka waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan inaha inoogu muhiimsan hadda innagayna khusaysa waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonku hadduu si toos ah oo daacadnimo ugu toobad keeno ilaahayna isku xidho dembi walba uu gala rabbi waa soo dhowaynayaa waana ka toobad aqbalaya waxaa kaloo ku jira munaafiqu waxaa lagu yaqaanaa had goor danta adduunyo ayuu qiimeeya oo qadariya oo uu ka hormariya danta aakharo markiisuu banu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi meel fog baynu u duulaynaa cadow culusoo fara badan baynu fooda gelinaynaa munaafiqoo dhan daba buu ka baxay waa kii ay ka hadheen nabiga calayhi salaatu wasalaam kulligood ay cudurdaarteen suura towba lagaga sheekeeye warkoodii la caddeey ama ruuxa mu'minka ee mukhliska ee saadiqa markay arin adduunyo iyo amar aakhira isqabtaan wuxuu hormarsha arinka aakharo ee wax taraya waana siday saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin yeeleen amaa hilaal ibnu umaya iyo muraat ibnu rabiic iyo saxaabigii ka bnu maalig ahaa iyagoo saadiqiin ahlu sidqin bay ahaayeen ta'awul baa la tegay ta'awul ayaa la tegay sidqigooda asalka iyo iimaankii fadhiya qalbigooda bayna ku badbaadeen waxaa kaloo ku jira oo xadiidka aad iyo aad ugu jiro banaanka yaalla in beenta iyo macsiyada la daa'imo ama lagu dhaga adaygo ruux waxay dhexalsiisaa nadaamo shalaytay qoomay keentaa idan qolihii munaafiqiinta ahaa ee nabiga been ka gaday ku dhaga isku day inay nabiga siraan oy geed u waabaan banaan cidlaa mara u saaraan qur-aanka fadeexeeyey u dulqaatay khaladkay galeen ictiraafay beenta ilaahay ku irsaaqay afwan runta ilaahay ku irsaaqay u adkaystay inay runtoodii ku adkaystaan nabigana ay ictiraafaan dembigooda beenna aysan ku habin ilaahay sidqigii ayuu ku badbaadiyey waxaa kaloo ku jira ruuxa muslimka ah. markuu dhibaataya asma la kulmo ama culays uu soo food saaro ama mid diin ha noqdo ama mid adduunya ha noqdo gaaladu waxay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan waad arkayseen kacb bnu warkiisii markuu gaadhay meliku khasaan sumeenna soo marin waraaq buu kusoo joogjoogsaday mar walboy muslimiintu ama fardi muslim ah oo magaca leh ama bulsho muslima ah ay jabto ama ay liicdo ama culus uu soo food saaro waa xilliga ruuxa biniaadamku waa liitaa waxyaaba badan buu iska dhaadhicinayaa naftiisibaa xoogow xagal daacaysa iimaankiisibaa dhaawacmaya cinda alfitani ama fitna adduunye ha noqoto ama mid akhraa noqotee gaaladu waxay isku dayaan muslimiinta inay ka faa'idaystaan aad marka waa in laysu ilaaliyo ruuxa muslimka ah, markay fitno dhacdo diinkiisa uu ku dhago ilaahay isku xidho tawakulkiisii iyo iimaankiisa uu tajdiid iyo cusboonaysan uu ku sameeyo waxaa kaloo ku jira quwatu iimaani kacab ibni maalik kacab ibni maalik sida loo gooyey ama labadii saxaabee lamidkaas loola dagaalamay wax bani aadan xamili kara ma ahay wax biniaadan xamili karo nin ilaahay iimaanku irsaaqay mooyeen aadama bidhikoola ama daciifuliimaana wuxuu u dulqaadan kara ama xamili kara ma ahayn naftu waxay ku odhanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam labaatan sanaad garab taagnayd ood naf iyo maalba u hurtay oo waxaad ka hagatay uusan jirin dagaal hebel baad ka qayb gashay wacdaraad dhigtay intaasoo hanti aad bixisay maanta keliyaed xoogow xagaldaacday maxaa lagugu dulqaadan la'yahay nafta kaa dhaadhicin maxaa lagu ciqaabayaa maxaa waxaasoo dembia dhiba lagu geysanayaa miyaad mudataa abaalkaadi hore awey waxtarkaadi awey waxaad sadaqa bixinaysaa awey xoog iyo xoolo waxaad bixinaysaa awey muruq iyo maal waxaad la jaba joogto suubanaha aw waxaasay kugu akhri shayddaanna waa kugu kabagelinhayaa adoo marka dhaawacaaba kugu yaallo hadduu gaal kuu gacan haadiye ka warrama adoo naftaadii isku cadibnaydeen oo shayddaanna mar raba kaa faraxashay ilaa man raxima rabbuhu haddii gaalku yidhaahdo weliba ahl ah oo qaraabo ah malku khasaa waa nin carbeed weliba isku xiga ansaar kacabna way isyaqaaneen filjaahiliyati intuu u tagoo gabyuu ka qaadan jiray hadaayaad iyo jawaa'is ka qaadan jiray marka waxaa waye isilaaliya isilaaliya waxaa kaloo ku jira taqdiimu alqadiya cala alshakhsiya markaad qadiyad leedahay iyo shakhsiyadu in la kala qaado aniga adiga isku dhici kara waan isqordoofi karaa waxbaana dhex kara waa isku xumaan karaa laakiin qadiyad baynu wada soconnay ilaahay subxaana wa tacaala in diinkiisa loo gargaaro rasuulka la garab istaago kitaabka ilaahay la dhaqangeliyo asaga loo heeliyo ruuxa muslimka waa inuu qadiyadda iyo shakhsiyada kala saaro laakiin dhibka inaguna haysto waxaa weeye adiga haddii lagugu xadgudbo waxaa lagu xadgudbay qadiyadaadii haddii adiga xoogu dhib laguu geysto waxaad dhib u geysan qadyadii labadii isqardoofta ama xadhigga iskaga joogsata ama xoogo isku xumaata hawshooda waxay tegaysaa in mabda'ii iyo qadiyadii ay ku kala tagaan saxaabadu u fiirso waxaa gaadhay labada saxaabiya badriyeenka iyo kacab bnu maalik waxaa gaadhay lafahooda iyo way kala duween qadiyaday intaan nabigu usoo garab taagnaayeen yacni waa inaad aaminto diinkan adaa iskale adaa iskale oo wax ku noqonaya oo ku badbaadaya aduu dan kuu yahay cid kale ugu danayn maysid in lagugu fangareeyo ama lagugu dhowdhowro ama lagugu ilaaliyo ama wax lagugu tarahasugi haddii kale waxaad noqonaysaa qolihii ilahay ka yidhi wa min annaasi man yacbud اllaha calى xarfin fain asaabahu khayru iطma'ana bih wain asaabathu fitnaة inqalaba calى wajhi khasira dunya wاlaakhira yacni waa inaad shayga u qaata ka qadiya ahaan oo ruuxa muslimka uu qadiyad iyo mabdaa yeesho shaygaa mabda iyo qadiyadaasi wax walboo ku soo mara ama ku qabto waa inaadan oga tanaasulin oo xadgudubka lagugu xadgudbayo ee saaxiibada ay kugu xadgudbayaan ama dariskaada uu kugu xadgudbayo ama ninkii aad saaxiibadaydan kugu xadgudbayo ama bulshada aad ka tirsanayd ama ururkaadii aadan oga tegin qadiyadaadii in la isku labo marka qadiyadda iyo shakhsanadana waa aafada haysata soomaalida wadaadahooda alabatulcilmiga ee ay ka badbaadeen ilaahay subxaana wa taala dadkuu doortay ee saxaabada iyo ahlu khayrka ka badbaadeen idan islaamkama nabi maxamed baa iska leh mise maxamed iyo kacab u siman yihiin waa u sinaayeen hilaal iyo muraar ibnu rabiic iyo nabigu waa u siman yihiin gashay waa lagu imtixaanay xoogo waa lagu ciqaabo waa lagu ganaaxay khaladkun baa lagaa goynayaa ee ma aha inaad uga tanaasusho oo tidhahdo horaan baa nabi maxamed baa la yimide nagu kala wadiy hadda ka hor baa wadaad ku idhi inankeen masjid hebel aan kusoo tukanni amin makhrib oo la aadaamay wuxuu hi imaamkaan isku dhacsanna imaamkaan isku dhacsan nin kaftan badan buu ahaa eelaasuu hadda ku dambeeyey idan soomaalidu sidaas wey kaftanka uu ku kaftamaya ninkaasi dhaqan buu ka yahay soomaali waaye xaajadiisa muxuu ku dhammaystaa xifaalo waayo ilxaajadiisu xifaalo ku dhammaystaa ama kaftan buu ku dhammaysta idan taasaa dhabkaa maalinka adugu isqabataan muxuu kaaga tagahayaa mabdi'ii diintii qadaayaadka o dhan buu tanaasulaya hawshaa iska ilaaliya kala qaada qadiyadda iyo mabaadida iyo manfaca shasiya manfaca shakhsiya khulaasadu waxaa wey magacaada iyo mabda'aada hasku labin magacaada iyo manfacadaada iyo mabda'a diineed yaan la isku labin waxaa kaloo ku jira in laiskugu tahniyeyn karo khayrka soo kordhay cinda shaafici od og tihiin hadday nicmo ama niqma daahira ay indafacado waxaa weeye oo meesha ay ka baxdo sujuud shukri baa la sunneeyaa nabigu inuu la iman sujuud shukri waad ogtihiin oo dee axaadiis badan bay ku sugan tahay saxaabadan way yeeli sayidina abubakar sidiiq markii loo soo sheegay musaylimat اlkadaab in la dilay oo gaalka ilahay ummadda dhaafiyey sajada lilaahi shukran sayidina caliy bn abi aalib markii loo sheegay ciidankii khawaarijta dhammaaday inuu ku jiro ninkuu nabigu tilmaamay sajada lilaahi shukran idan sujuudu shukrigu in lala yimaado markii ilaahay nicmo weyn ku siiyo ama balaayo ilaahay kaa dulqaado waa min asunan alwaadixa almustabiina weeye idan waxaa sameeyey kacbnu maalig markii loo sheegay in ilaahay ka toobad aqbalay sajada lilaahi shukran shaaficiyadu marka way camimaan laakiin dhaqanka saxaabada iyo rasuulka iyo waxaad ka arkaysaa ay nicma ay ugu dhigaan shaaficiyadu nicmatin daahiratin oo kuu timaada ama dhib walbo ilaahay uu kaa qaado suur baa la sunneeya dh facamamu lqadiya laakiin nusuustu waxay tilmaamaysaa nicmooyinka waaweyn ee soo dariya ama dhibaatooyinka waaweyn ilaahay uu kaa dulqaado unbay saxaabadiiyo suubanuhu sujuudu shukri oo la iman jireen haddii la maanta caano fiican baa la keenay suuqi ma sujuudaysaa caagad malaba fiican baa waatana dhabsii masujuud baad la dhacaysaa wadaadow haddii barina xoogu waa kugu adkada hawshii bal boqolkaa dolarhoo ma la dhacaysa hawsha yacnii in la yidhahdo ay nicmoo soo kororta iyo dhib walbo ilaahay uu kaa qaado sujuud hala yimaado waa ra'yu shaaficiy laakiin sunnadu waxay tilmaamaysaa annicam alcidaam iyo niqmooyinka waaweyn markuu rabbi kaa dulqaadoon bay sujuudi jireen oy la iman jireen waxaa kaloo ku jira in la iskugu hambalyayn karo khayraadka soo kordhay ama khayr adduunya ha noqdo ama khayr aakhara ha noqdo oy hambalyadu tahay min alcaadaati la min alcibaadaat hambalyo maxaa dhahdaan oo kale idinku u taqaanaa boogaadinna waa la yidhahda maxaa kaloo ishahdaan awguuriyana reer goboreed ma aqaan awguuri waxay tahay meesha ka timid almuhim shay khayra soo kordha ama dhiba ilaahay kaa dulqaado in layskugu hambaliyo ruuxa asagaa hambalyadu iyo tahaniyaduna waa min baab alcaadaad ee ma aha min baab alcibaadaad ereyga layskugu hambaliyayn iyo sidai lagugu boogaadeen iyo sidii bayraqa iyo rayraynta lagugu muujinayo ariiqo loo marayo khaasa ma jirtee curfigu wuxuu ku doreersadun baa la imanaya haddaynan marka aynan ku shabahaynin gaale iyo yuhuud iyo ku shabahaynin iyo nasaariya bakti dhaqamada ayagu ay sameen waanu ka oo khaaska ah laakiin qaabkaynu doonan marka hambalyadaas iyo bogadinta inuu cabiri karaa waxaa kaloo ku jira qiyaamu rajuli masaailay kala qaadaan fuqahadu oo aad dagaalamo nawir risaale ka qoray xaabni xajarna oo ku naqdiyey oo masalatu alqiyaam linnaas la masaladaasi waa in dadka loo istaago waa saddex qaybood wadaadu waxay dhahdaan alqiyaamu ila اrajuli wاlqiyaamu lirajuli wa cala اrajul qolyahan wadaadka tacliiqa iskilahata hoostu ku qabanaya waad arki kartaa filaya maahir nuskhadiisa alqiyaam ila rajul asagu waa laa khilaafa fiih ruux dhiban inaad u istaagto inaad caawiso waa la ogol yahay nin waayeeloo dhacdhacayaa soo galay inaan u istaagno garbaha qabanno soo shay wanaagsan ma aha alqiyaam ila rajulb ila shasi quumuu ilaa sayidikum xadiikii sacad ibnu mucaad waad garanaysaan ruuxa in la caawiyo in loo istaago oo xaggiisa loo degdego oo la garab galo waa min asunna waana shay qiimo badan alqiyaam ila shasi ila rajul baa layidhahda taasi waa adoo baabuurka saaran ama baska saaran baa waxaa soo galay odo waayeela waxaa soo gelay haween xaamilo culus islaan hooyada ka weyn baa soo gelaysay waxaad oga kacaysaa kursigii maxaad leedahay waa alqiyam ila arajul caawin bay kaata inaad caawiso ixtiraam xataa kaama aha waad danqanaysaa waa naxariis qalbigeeda ilaahay geliyey kale waa loo gelyahay waxaa soo horay alqiyaamu lirajul alqiyaamu lilrajul ruuxa in asaga loo istaago tacdiiman lahu ta iyada marka khilaaf ka taagan yahayoo xaafid xajarna waana sheegay inuu naqdiya nawowi wa qablahuna sheekhiisii alciz iyo ardaygiisa qaraafi baa ku dooday qabla nawowi oo aad ugu dagaalamay taa waxay markay noqonaysaa in la kala qado laba qayboodo in loogu istaago ruuxa tacdiiman weynin asaga la weynayo loogu istaago caadana aysan ku dureersan in laisu istaago iyo in ay caadadii dhaqanku tahay ruuxu markuu soo galaba ama uu yimaadaba in loo istaago haddii loo istaagi waayona uu arkay inaan la salaamin meel lagaga dhacay aan la xurmaynin aan la qadarin hebel waanin maxaa yeelay isagoo fadhiya yuu gacanta kuu soo taagaya halka hadday gaadho wadaaddaa bannaynaya laakiin caadka xunxunka ah in la hor ordo ma aha alqiyaami lirajul sababku waxaa weeye haddii shay khayroo soo kordhay iyo salaan ha la salaamo aan loogu istaagaynin tacdiima in loogu istaaga ogolo yacni ruuxu safar buu ka waa min asunna in loo istaago safar buu ka waa min asunna in loo istaago waa ilmahaadii waa min asunna inaad u istaagto waa aabbaha iyo qaraabadii inaad xurmaynayso waalidnimo shafaqat lwaalid raxmat wilaada idinka dhaxaysa marka waalidiinta iyo carruurtoodu masalada kuma jiraan waxaan kaloon ku jirin ruux safar ka yimid oo qaadima oo loo istaaga nabiguna waa samayn jire saxabaduna waa samayn jireen waxaa kaloon ku jirin haddii hambaliya tahniya darteed laiskugu istaagaya sida hadda ay saxaabadii ugu istaageen alxa ibni cubaydillah ugu istaagay kacab oo kale dhib maxaa le istaagaad ruuxaad u istaagtay inuusan tacdiim ahayn ee uu yahay hawsha soo kordha safar buu ka yimid xiise iyo jacayl baad ugu istaagaysaa dhib baa haystay ilaahay baa dhibkii ka fayday khayr baa u soo kordhay hambaliya tahaniyeyn iyo ku garab taagnahay inaad ka wado way caddahay laakiin kownii fulaan aan ahay hebel maadaama aan ahay lay istaaga tahay sida boqorrada iyo wadaaddaha qaarkood ee mutakabiriinta iyo waa in la hor istaaga hawshaa joojiyo wey marka alqiyaam lirajul waa inuu sabab daahira leh sabab cad waa inuu leeyahay maalan khayr baa yimid tahni'atan safar buu ka yimid soo dhoweyn tarxiib waa ilmo iyo waalidkii waa caruur iyo walaalahood qaraabo ahal yani alqiyaam lirajuli waa inuu leeyahay sabab daahira hadduusan sabab daahira lahayn waa in la mamnuucaa sax ah waxaa ii soo hadhay alqiyaam cala arajul alqiyaam cala arajul asagu waa laba qaybood in ruuxa la dul istaago looma istaagayo caawina looguma istaagayo soo dhaweyn looguma istaagayo waxaa loogu istaagaya dushadaa la taaganya isagu waa fadhiyaa hareeraha laga dhooban yahay taasi waa laba qaybood in la waardeeynayo cadow looga baqayo way bannaan tahay waa nin culummo ah iyo balaaya looga baqahayaa waa nin mas murtadiin baa looga baqayaa waa nin sargaalo ummadda u haya xil weyn wax dhib baa looga baqayaa idan haddii loo dulftaagan yahay ximaayatan wa xiraasatan min acdaa'ihi wa jaa'iza waad garanaysaan xadiidka xudaybiya qisada dheerayd in saxaabada qaarkood ay dul taagnaayeen iyagoo seefahoodii haysta suubanaha calayhi salaatu wasalaam muhiira bnu shucba qisadiisi waad garanaysaa uu nabiga waa daynayay qadiyadda marka iyadu meesha kuma jirto waa masale musallama ah. imaam maalik waxaa la sheegay waagi dambe ku madiine joogay oy raafido badan ay ku bateen ay ahlubidac badan ku bateen inuu xuraa samaystay arda diray oo u diray maqhrib ayaa waagi dambe ciidan dhowr iyo toban ama laba boqol ay samaysteen isku waardiyeeyaan sayidinaa cumar ayaa meel cidlaa ah waadila laga dilay sayidina cali baa lagu dilay yacni mas in la ilaaliyo ximaayatan lahum loo dul loo ixaaqiyo loo waardiyeeyo qiyaamka asaguna waa qiyaam banaan oon dhib lahayn ama alqiyaam cala arajuli tacdiiman lahu tacdiiman lahu xadiidkii mucaawiya ku yimid man axaba an yatamaal lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar iyo axaadii dhowraa ku timid in tacdiiman lahu loo dul taagnaado iyadoo waa xaaraan in loo dul taagnaado oo la waardiye ahayn iyo ilaalina iyadna waa la ogol yahay masaa'ilka ku jira waxaa ka mid a ruuxa muminka iimaanka leh yastankifu min rufaqaa'i الsuu wayasta'nisu biahli اlkhayr ruuxa iimaan uu ku jira qalbigiisu wuxuu weheshadaa dadka ahlu khayrka ah wuxuuna ka didaa oo dhibsadaa ahlu sharka kacab bin maalig markii la yidhi waxa aad tidhi waxaa kaloo yii laba nin reer badri ah qalbigaa u degay markuu intuu ay dheeraatay goyntii muqaacadii dheeraatay madiine markuu dhex maraba arkay munaafiqiin iyo waayeel iyo nin xanuunsan cuurdaar lama axad kale inuusan joogin muxuu dareemay waxsha waxsha qalbigiisoo dhan baa ruux fiicanoo ku daydo waa waaye culays kalaa ku soo hordhay marka ruuxa iimaanku ku jiro yastanisu biahli الsalaaxi wayastankifu can rooqafaqaa'i suuna waa ku jira waxaa kaloo ku jira khayrka marka aad samayn karta oo horraysa u degdegin waxaa dhici karta rabbi inuu kugu imtixaano khayrka inuu ku sejiyo sayidina kacb bnu maalik aruurbu waa ka wuxuu islahaa waa hawl yaree maalmaad ku diyaargaroobi kartaa nin yarna waa tahay laba halada waad haysataa hawlahaada iska dhamisad waa ka daba tegi doontaa jaaniska u horeeyey ee uu ku awooday inuu nabiga raaco markuu ka faa'iidaysan waaye waxaa lagu imtixaanay in khayr badan uu dhaafo oo uu ka qoomeeyey waxaa kaloo ku jira shayga khayrkee ku dhaafay in laga shalaytoon karo oo axaadiitii odhanaysay low la dhihin fa ina low taftax waa min camali shaytaan waxaa loo jeedaa arrimaha adduunyo ka xanuunsiga iyo ka laxawsiga aad ka laxawsanaysa khayrka ku dhaafay waa la ogolyahay yaa laytanii facaltu waa ka soo yidhi waad ka dabadegi doontaa biri baad ka daba dhaqaaqi doontaa tolla iyo maanyeelu soo yidhi marka ata'asuf calaa maa fataka min camali saalix ayadna waa la ogolyahay ma aha qoomadii lisu diidaya ma aha waxaa kaloo ku jira danta guud ee bulshada ka dhaxaysa ninkii meel kaga dhaca in la ciqaabi karo maxaa yeelay xasan albasri wuxuu yidhi saxaabada dhig islaam maysan daadanin xoolana maysan dhicin gabdhana maysan kufsanin laakiin arin guuda muslimiinta u dhaxaysay bay ka hadheen way kala duwan tahay dan khaasa markaad ku khaldanto iyo markaad arrin guud ku khaldanto maa kaana liahli اlmadiinati man xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli arin guud oo jihada loo baxay muslimiin iyo nasaara fooda isgeliyey ciidanku ciidanka ka badan dalku dalka ka fog xilligu xilliyada ka kulul arrinka guuda noocaasa ninka gaasare meel kaga dhacay si goonaa ah loola xisaabtamay waxaa kaloo ku jira xadiidka oo asal looga dhigaa dadka ahlulmacsiyada ah ama ahlufisqiga ah ama bidcada ku dhacay in laga hijroon karo biduuni xaddin muxadadin iyadoon xad lahayn saddex bari lagu qaydi maayo konton maalmood baa saxaabadaa saddexdaa la gooyey sayidina camar bn khataab ninka sabiiq ibnu cislin la odhan jiray tamiimiga ahaa ee su-aalaha badan ee mutashaabihaadka qur dadka weydiin jiray cumar markuu garaacay oo su-ul ugu wado madaxa uu ka dhiijiyey yo wuxuu ihi yaa almuminiin haddaad doonaysa dishana haddee nafta go haddaad rabta inaad edbisana waan caafimaada u sheegaha yar ushii buu ka daayey bukooradda cumar bukooro barakaysan bay ahayd ninkay ku dhacdo shaydaanku waa ka duuli jiray kadibna sanad buu yidhi hal sana lama hadli karo ruux bini aadano ninkaa la hadli kara ama salaami kara ma jiro hal sano markay dhammaatay yo ninkii toobadii wanaagsanaatay oo nin fiican noqday markaasuu fasaxay in lala hadlo marka hajru ahli اlbidaci wاlmacaasi xad muxadada ma laha xad go-an waa intii kulba loo arko ruuxa inuu ku caafimaadi karo danti laga lahaana laga gaari karo waxaa kaloo ku jira hajrigu waa cuquuba min alcuquubaat cuquubaadkuna kulba maslaxada laga eh, shinsanayo yay ku qiimaysan tahay ninkii mubtadica ama faasiqa hadaad goysaba hadduu kasii darayo haddaad goyso buu ka sii darayaaba waabasaan rabay buu leeyahay oo dhurwaa lagu rartay hilbo hilbo lagu rortay ninkii waa laaye la yidhi intuu qori daba la booday war buulka ka ilaalay idinkaabay xusiyey buui idinkaabay xusiyey dabkii buu geliyey hadduuba jaanis ka dhigto oo uu isleeyahay mar haddii lagu gooyey oo ummaddanku gooyey waa saa rabtay duurka la gal marka ayadaa la goyn maayo leanna markaan ruuxa goynayno gacalcun baan ka wadnaa gacalcun iyo ha hagaago ha soo noqdo khalku gale ha garwaaqsado ha idinku soo noqdo nin fiicanoo susuubiya ha noqdaan ka wadnaa mooyeene ummadda ha laga dhex saaro ha la gooyiyo ha la fiijiyo oo naar ha la geeya hawshu ma ahayn haddii marka fogayntaas iyo goynta uu kaga sii dariba la goyn maayo idan hajru اlmubtadici wاlfaasiqi wa saaxib اlmacsiyati waa masla takhdacu lilmasaalixi wاlmafaasid hadday maslaxadu ku jirto in la gooyo la goyn maayo waa la goynaya cafwan haddaysan ku jirin in la gooyona la goyn maayo oo waa la soo dhowaynaya marka waa cuquba tacsiiriya dunuubta marka dunuubta ruuxa lagu goynayo ee tacsiirtu ay ka imanayso ee qaabkan ruuxa loola dhaqmay waa dunuubta aan xad muqadara lahayn fi sharci aan lahayn waa laba qaybood dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubbuu ka ruuxa zaanida cuquub leeyahay khamrada ka caba xad buu leeyahay ka qadafka xad buu ninka waxada xad gacanta la gooyuu leeyahay idan dunuubta xuduudda muqadarada leh xadkoodii baa ruuxa laga oofinaya xadkooda haddaan la keri karinna wax kale lama saari karo lanna waa tabdiil lisharci illaah iska ilaaliya dunuubtu waa laba qaybood dembi iskale xad iyo cuquubo sharcigu sheegay cuquubadiisi baa la oofinaya ruuxi laga oofinaya haddii la awoodo haddaan la awoodin waa naga dhacay maxaad dhihi jirteen waajiba laa waajiba maca cajzin walaa xaraama maca daruurati sidaa ma ahayn shay waajib oo ku saaran ma jiro haddaadan awoodi karin wax kaa xaarana ma jiro hadday naftu kaa baxayso waa xagga bakhtiga marka laga hadlayo cuntooyinka idan xadkii ilaahay ruuxaan saaray haddaan awoodi karo waan fulaynaa haddaanna awoodi karina waa naga dhacaaya dunuubtaas waa dunuubti lahayd xadka muqadarkaa dembiga aan xad muqadara lahayn in cuquubo sharcigu sheegin kitaaban wa sunnatan waijmaca aan lagu sheegin dunuubtaasaa ruuxa lagu tacsiira oo hajri iyo goyn iyo in maal laga qaado iyo in la xidho iyo in xoogow indhaha lagu gugubo iyo in la yarcamo joojiyo dunuubtaasaa iskale amaa dembi xad muqadara leh lama ogolo in wixii ilaahay uu jideeyo wax lagu bedelo inaan awoodno iyo inaan awoodin haddaan awoodno falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih haddaanna awoodi karin waa naga dhacay saxaabadan marka ayagu maxay sameeyeen ma waxay ku dhaceen xad leh iyo ciqaab muqadara ah, mise waxay ku dhaceen dembi aan lahayn ciqaab muqadara dembi aan ciqaab muqadar lahayn bay ku dhaceen maxaa yeelay atakhaluf can haswi اlwaajib duulaan iyo jihaad farducayn ninkii ka hadhay gacanaha la goyna ilaahay ma dhihin ha la garaacana ma dhihin dhagaxa lagu dilana ma dhihin hal la xidhana ma dhihin waxaad ku haysaan fii kitaab illaah aw fii sunnati muxamadin ma jiro mar hadduu sidaa waxaa bannaan in la camajoojiyo la ganaaxo calaa maa yaraahu اlimaamu maslaxatan waa lagu xidhi karaa waa lagu garaaci karaa hadalka lagaa goosan karaa kolba sidii loo arko inaad idab ku yeelanayso ilaa anshuxumaa kaa yimide waxaa kaloo laga faa'iidaysto masale fiqi isku khilaafeen baa loo daliishadaa xadiidka oo fuqada waxay isku khilaafeen ninka sajiinkee la xidhay xaaskiisa ma loo fasixi karaa inay la joogto oy u tagto oo hadduu wixii dumar looga baahna oga baahdo ma u tegi kartaa oo qol gooni ama ah loo samayn karaa mise marba hadduu sajiinyo xidhan yahay bilcaan looma ogolo jamaaca min almaalikiya waxay dhaheen xadiidu kacabnaagba daliil ahoo looma ogolo maxaa yeelay oo la yidhi hilaal iyo muraare iyo kacab oo ka fogaada idan sajiinku waxaa bannaan an yudayaqa calayhi bilmanci can imra'ati wa zawjatihi in xaaskiisii loo lagu ciqaabi karaa saxanuun masaciid asagu wuxuu yidhi jamaca min almaalikiya waxay dhaheen way ka duwanta hawsha ayada sajiinku laba qaybood weeye in uu u yahay iyo inuu la yaqaano u xidhan yahay hadduu tuhmo u xidhan yahay waa loo diidi karaa buu haweenkii sida kacab bnu maalik kacab iyo saxaabadan dembiga ay galeen towbadiisii baa la sugahayay waa la tuhmay waxay u dibdhaceen ma caddayn maxaa duulaanka idinka reebay maxaad saa u samayseen kacabow ree badarna ma tihid caqay noqotidi ducuurdaallana waad sheegatay idan ilaa uu rabbi xukumo dib maraa layidhi almuttaham waa lagu ciaabi kara bizandaqa lagu tuusan yahay kufri baa lagu tuusan yahay bidca lagugu tuusan welina kuguma caddan marka ayadaa waa lagu ciqaabi karaa laakiin dembi cad ninkii galay laguma ciqaabkana xaaska loo diido bal waa in loo sameeyo janax gooni oo wadaadka islaantiisa uu ku barakaysto halkaasay la mareen waa masale khilaafiyo dhib badan xanafiyadana baxdi dheer ka way ka duwan tahay ninkii asagoo soddon sano xidhan waxaa la rabaa inuu iska awlaada la doonahaya oo iska tarmo maxaa loo ciqaabahaya waa hadduu dembigu cad yahay hadduusan dembigu caddayn daliil waa looga dhigan karaa xadiidka kacab iyo qisadiisa daliil waa looga dhigan karaa waxaa kaloo ku jira xadiidka shajaacatu kacab maalik fi اlictiraaf yani waa waa gobonnimo dun waay waa dun ruuxu inuu dembiga galo xaggana u ictiraafo waa gobanimo inaad ruuxu xumayso ood ku xadgudubto ood meel kaga dhacdo haddana aad siyaasad iyo istabamar iyo bakti waxaan loo baahnayn waa dulinimo gobanimo wey nabi allow dembiga waa ku dhacay wax udaarana malihi ee wixii rabbi ku garasiiy ugu xukun ashajaaca fi lictiraaf waa laga layaa dadkii waa laga layahay idan waxaada rabaa sidaadaba markaad naftaada ku kalsoon tahay allana ku kalsoon tahay shay walba meeshiisaad dhigaysaa waxaa ku jira amarat sidqi maca allahi subxaanah wa tacaala soo uruuri daariya daba xadiidka wuxuu ku dul wareegayaa ana asaadiqa maca allaahi laa yakhsar fi lma'aali wاlcaajil ninka ilaahay u sheega ee diinkiisa sheega ee allah isku xidha ma khasaaro soomaali way yaqaan waxay dheheen sirmaqaami eh, allah u sirmaabe saabbaa biyo xajiyana way dhahaan saab saab ma taqaana saabku waa saasoo kale meel saasoo kale biyo lagu shuba ka warrama biya biyaa u xajinaya ilaahay baa u helinaya wey garab yaa ayuha aladiina aamanu itaquu allah wakunuu maca asaadiqiin waxay ku badbaadeen saddexdaas saxaabi annahum sadaquu maca allahi wa maca rasuuli wa maca anfusihim naftada ha khaa'imin runta ka sheeg waad ku badbaaday adduunkana magac wanaagsan aakharana meel wanaagsan janaad ka helaysaa waxaa kaloo ku jira xadiidka quwatu iimaani abi khayama markuu intuu amin barqina loo bilbilay darsadiisii timirta iyo uu arkay macdintuu saa u dhugcaysa shimbiraha dhacaya baallaya duulaysa dabaysha saxansadada qabooba maraysa wuxuu idhi nabi maxamed suugada oidbu ku dhaqaaqay adna ma halkanaad fadhinaysaa idan wahada min quwati iimaanihi wa tawakulihi cala allah dadku ma sinno iyadoo muminiin la wada yahay haddana isku meel dadka iimaanka uma joogo waxaa kaloo ku jira xadiidka oo bannaanka yaala oon aan qarsoomaynin in eh, in maxaanku idhaahdaaye in maxaanku idhaahdaayey ruuxa bini aadamkaa eed khaladka ku aragtay walow dannan wa ijtihaadan aad duri karto adoo marka raba ilaahay inaad difaacdo diinkana u heliso markii nabigu yidhi kacab muxuu sameeyey nin baa iska lalaadshay kama ahayn qolyadhi munaafiq bu ahaa yidhi oo qolyaa yidhi isku dhac baa ka dhexeeya niman meel bay ku dhufteen aلطacnu fii diin الnaasi اجtihaadan wa ta'awulan laa ba'sa bih inaad ruuxa diinkiisa durto iyo dadnimadiisa adoo le diinka u heeli ama alla u heeli ama khaladkiisa ummadda ooga deg dhib ma laha haddii inta ay kugu jirto waa lagu cudurdaaraya haddii laakiin afku macaansi iyo hebel kuxumayn ay tahay madax bannaan waxaa kaloo ku jira inaad ruuxa muslimaa difaaci karto eed khayrun ku ogayd xumaanaadan ogeyn hadii lagu sheego oy maslo masle ijtihaad tahay mucaad ibnu jabal baa difaacay oo yidhi waxaad sheegteen waxba kama jiraan waxaan khayr ahayn kuma ogin waxaa kaloo ku jira ninka qaadiga ama odayga ama caalimka ama waayeelka ee u dhaxeeya marar badan hadday xertu fooda isgeliyaan masaa'ilka ijtihaadiga inuu iskaga gaabsan karo een caddayn een caddayn waxaa kaloo ku jira fadiilatu ahli badrin fadiilatu ahli badrin baa ku jira maxaa yeelay marka kacab lagu laba noo badar baa kaaga horeysa hawsha ayadaa reer badar inaysan munaafiqiin ahayn buu ogaa ayaguna ay hawsha ka badbaadayaan meeshay nimankaa mare haddii la mariyana uu nabad iyo caano joogo khayrna uu ku qabo axaadii badan ku asaxday inaan reer badar nifaaq ka asaxaynin nin badri ah nifaaq kama asaxo gaalnimona kuma dhinto gaalnimona ku dhici maayo bacda badrin nin reer badara oo gaalnimo ku dhacay lama hayo ninka reer badar ee dagaalkaa ogaantuu ka qayb qaatay ilaahay ku badbaadiyey waxaa weeye macaasi bay ku dhacaan xuduud laga oofiyaa hadda macsiyay sameeyeen waa lagu ciqaabay ninkii la odhan jiray qudaami madcuun khamru cabbay xad baa laga oofiyey ciyaad ibnu ximaar xad baa laga oofiyey wadaadahan waa la tacsiiray ama inuu kufri ay ku dhacaan laa yasixu aslan maxaa yeelay nabigu wuxu uri sal ly slam wma yudriika ana allaha iطalac cala ahli badrin faqaala lahum icmaluu maa shiئtum faqad hafartu lakum halkaas yaa nabigu ka yidhi xaggay ka wuxuu idiin sheegay in ilaahay subxaanaه wa tacaala kufri iyo shirki uusan dhaafin in allaha la yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yasha kufri iyo shirki ilahay ma dhaaf biijmac ahliqibla waxaa lagu dhaafaa uun hal shardi ah in laga toobad keeno matahay mise maaha halkana nabigu wuxuu yii reer bader baa ilahay intuu saa u fiiriyey yo wuxuu yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin marka la dhaafi karo bilaa towbatin la dhaafayo waa maxay ilaahayna uu bilaa towba dhaafo waa waxaan ahayn waa waxaan kufriya shirki ahayn ilaahayna waa camimay oo ree beder waxaa le doontaan sameeya hee dembigiinnii waa la dhaafay macnaheeda waxaa weeye ree beder dhacaba dembi kufri ah kama dhaco lianna alghufraana yastalzimu istimraar aliimaan dembidhaafka musbaqa ee caamkee nabigu uu caamim wuxuu keenayaa iimaankoodii maalinkai beder ay galeen ilaa qiyaami saac inuusan kala go'aynin waxay ku dhacaan ay ku khaldamaanna waa macaasi aan kufri gaadhsiisanayn wa min ama xaatim ibn baltaca falkuu sameeyey yowma fatxi kufri ma ahayn risaalo goonana hawsha ku faafahaya waxba kaga noqon maayo idan waxaa weeye fadiilatu ahli badrina hawsha way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira marka in ruuxa muslimkaa xumaan uu sameeyey uu ka sheekayn karo bacda bacdamaa taba xumaan iyo dembi hadda kor aad samaysay inaad ka sheekayn karto intaad ka tooba keentay kadib adoo ummadda ooga degayo le waxaa ku dhicina mooryaan baad ahaan jirtay dhib badan baad soo geysatay waxbaad soo qarbuday waaga damba nin fiican ahlu salaada oo ahlu tawba ah ayaad noqotay dhallinyaro waxaa aad boodboodayso wixii ad aad ku soo daashay ee wakhtigai kaa dhumiye dhex boodaysa kaalay waa idiin warramahaya waxaan ma aragtaan kan ma aragtaan lafta jaban lugtaan taagaya ma aragta waxaa ku soo daalay iskaga hadha ha ku baabi'ina xilliga marka kacab uu ka sheekayn qisada waa isagoo waayeeloo siddeetan jiroo indha beelay hawshu xilligay dhacdayna isagoo dhalinyaroo soddon jiroo ah dembigu xilliga uu galay galayba oga sheekeeyey dadkii ahalka iyo saxaaba iyo taabiciinba si looga digtoonaado mukhaalafat اlmuslimiin atakhaluf can اlghasw dunuubta dhibka ay leedahay idan dembi iyo macaasi kaa dhacay inaad ka sheekayso taxdiiran minha iyo ictibaaran wacidatan linnaas way bannaan tahay mana noqonayso inaad xumaanta ku macaansanayso ayb waxaa kaloo meesha ku jirta in ruuxii abaal ku gala abaalkiisa la hayo sayidina kacab muxuu yidhi dalxa keligii baa ii istaagay wa kaana kacabun laa yansaaha lialxa abaal buu u arkay in intuu u soo istaagay u marxabeeyey mucaanaqeeyey nabigii saxaabadana iska fadhiyey intoodii kale wuxuu arkay abaal u gooni ah abaalka lagu galo waa la xajiyaa abaal laba laba noqdo laftirkaadu haddii abaal lagu aad gasho ruuxii haddaba istaagan oo hadhihin hadda ku wanaajiyey soo soco haddii haddii lagu gartona waa khayr haddii la garan waayo waa shay aad geysatay ka har ruuxa ha ku daba istaagi masaa'il marka aad qiimo badan ayaa ku jira mas'alada masalada ugu muhiimsan waxaa weeye cinda alfitani waalmixani gaaladu ummadda way ka faa'iidaystaha is-ilaaliya shaydaankuna waa ka faa'iidaystaa nabigu xadii dacfi ku jiro meelo badan duruq badanna ku yimid yaa wuxuu tilmaamayaa shaydaanku xilliga ugu khatarsan aadamaha u weeraro waa goorma xilliga ugu khatarsan ee shaydaan iyo ibliis weerarka u culus uu kugu soo qaado waa markay naftu kaa baxayso markay naftu kaa baxayso ay ku gurayso ayuu wuxuu isku dayayaa inuu ku sejiyo tawxiidka tawxiidka dadka waayelada marka naf baxaya ama in badan marla marka u dambaysay dhiman hayaan xanuuno badan baa ku yimaada jin baa ku soo baxa cudurro uun qabi jirin baad ku arkaysaa ruuxoo isla hadlaayo ruuxoo maqan ruuxuu qaadanba idan xilliga aad naf baxaysa xilliga u khatarsan weeye ee aad shaydaanku dadka u weeraro shul iyo shal weeye dadka marka dadaal goonaha lagu bixiyo ruuxuu markuu xanuunsan yahay muxaadarad ha la siiyo ha la wacyigeliyo ha laga warqabo hiil luu u baahan yahay xilliga ayada gaaladuna waa ibliis shaydaan ibliisba faraciisi weeye ruuxa muslimka markuu daciife il duufo ama xoogow uu garabku ka qoyo ama garabku jabo iyo waxay isku dahayaan inay baahida uga faa'idaystaan xilligaad xanaaqsan tahay eed xoogow duddo baahida la iskaga hawsha marka waa in aad laskaga ilaaliyo waa aragteen hadda gaaladu gaala ma daldalaan gaala ma daldalaanoo ma qaadaan yay daldalaan meel walba muslimiin baa lagu baabiin qaxooti baa loo furi baad maqlay baa la wadaa turkaadan qaqaawanay bannaanka fadhida may daldalaan bal danta laydin keleeya inaad fahantaan ka kuma weligin ma addeen sumaydan aadeen dadkan qaaweyna gaajadoo dhammaysay ee dunye iyo diin midna aan haynin may daldalaan lama daldalhay adaa lagu rabaa hawsha sayidina waxaa wey ibn cabaas ibn cabaas ba waxaa la yidhi ibn cabaasoo yuhuud baa xujo shuban ugu furtay ka jawaab maxay tahay idinku muslimiintu markaad salaadda gashaan waad sahwadaan waad shakidaan siyusahwaad la dhacdaan annagu markaan tukan haddaan yuhuud nahay maba shakin a yidhaahdeen wuxuu hi ibnu cabbaas yuhuud waa amwaatun hayru axyaa waa qolof shaydaanku ibliisku ruux noolbu wakhti ku bixiyaaye mayd bakhti meel yaalla wakhti kuma bixiyo waa runtii ruux dhinto meel uu soo dhigtay ad adda u fiirso shayga aad meel soo dhigatay meel buu kugu xidhay maxaad raadisaa waxa kaa maqan waxa kaa maqan muxuu nimankaa meelba ku soo xidhayba muxuu ka waswaasiri waaba qur ibnu jaasakoriga hoosba waa maxay ina almushrikuuna najasun weeye marka wayba dhinteenba dadka muslimiinta ilaahay ku xidhana nool buu isku dayayaa markuu gaalnimo ku ridi waaye diinkan uu ka saari waaye wuxuu rabaa inuu xoog ka waswaasiyo salaadii iyo cibaadadii iyo laynkii tooska ay u socday khadka inuu ka kala goyo isku dayayaa shayddaankuna waa sidaa abaalisaduna waa sida gaaladuna waa sida asagay u adeegayaan xilli walba oy isleeyihiin ruuxa muslimkaa ah, waad ka faa'iidaysan kartaan ayay jaanis iyo awood badan ku bixinayaan inay karka ku weydaariyaan calaa aqali diinta kaa shakisiiyaan muslimiinta kugu diraan cuqdad ku geliyaan sida kacab kacab ibnu maalig uu iskugu dayay boqorkii reer qasan inuu ka faa'iidaysto runtana ku dadaala ilaahina u noqda dunuubtana iska ilaaliya dunuubtu waxay leedahay khatar fara badan bay leedahay dunuubtu waa waxaa keena in dembi kale aad kusii dhacdo xasanaduna waxay keentaa inaad xasano kale la timaado aad halawshaa la yskaga ilaaliyo fawaaidda xadiidka ku jira waxaa ka mida masale ay fuqahadu oo la yidhi makaarim alakhlaaq baa mise ma aha in aad tabaalcaaraysto ergisato kadibna aad ku qabsato ma bannaantay isku khilaafeen maryo maalig wuxuu yidhi haddii miyi la joogo waa suuragal bu hadii laakiin magaalo la joogo laysa min makarim اlakhlaaq sababkan waxaa wey in tafsiil la geliyo curfi loo daayo maryahan in la kala caariyeysto ama la kala dabal caariysto ama la kala ergisto dhaqan bay ahaan jirta haddii soomaaliya la joogay haddii tuulooyin la jooga haddii magaalo la joogaba laakiin baryahan dambe waa isbadasho marihii baa meel walbaba yaalla nin walba dhar buu heli karaa waxaa weeye war hebelo marada isii aan ku taga shirkiya maxfalka hadhown aan kuu soo celiyo hawsha ayada ah waa in loo daayo curfiga hadday curfi ku duraysan way bannaanta dhibna ma laha haddaan caada jirina waxaa weeye cidna la odhan maayo waa khuluq wanaagsan iyo waa khuluq midna la odhan maayo go-aanku qaatay ee yidhi hadday saa waa min makaarim alakhlaaq hadday saa tahayna laysa min makaarim alakhlaaq waa masale xoogow taxdiidkaasi uusan wanaagsanayn waxaa kaloo ku jira ruuxa kuu bishaaray khayr kuu sheega in loo abaalgudi karo wax khilca la odhan jiray hadiyo ka farxin baadifadki oo kale la siin karo dhar iyo kitaab iyo hadal wanaagsan iyo wax la siin karo waxaa kaloo ku jira ruuxa muslimkaa in ay bannaan tahay intuu nool yahay hantiisoo dhanba inuu bixin karo kacab markuu isku dayay wixii hanti u lahaa oo dhanba inuu bixiyo nabigu ma dhihin waa xaaraane wuxuu u sheegay sida ka fiicano taana macnaheeda waxaa weeye haddii aad nooshahay hantidaadoo dhanba waad bixin kartaa nin aad u iimaan badan hadaa tahay oon hadhow aan qoomayn doonin tollaysaa maxaan u yeelay maxaan wax u reeban waayey hadhow shiki iyo waswaas uu shaydaankugu afuufi doono haddaad la rafan doonto iska badaaw xoolihii nus iyo ulu rubca la bax ama haddaad tahay qawiyuliimaan way bannaan tahay atasaduq bijamiici maalika fii xayaatika sayidina waxaa sameeyey abi bakr sidiiq miyaad oga soo tagtay xoolihii o dhan buu uxulaa o keenay yaad oga soo tagtay caruurtii ahalkii wuxuu lilaahi ilaahay rasuulkiisi baan oga soo tagay saxaabada qaarkood waa sacdoynu soo marray kacab wuxuu ku yidhi iska haysto bal ulun bixiya bacdina waa bannaan tahay in la bixiyo kulana waa bannaan tahay biictibaari xaali mutasaddiqi bayna ku xidhan tahay kolba ninka wax sadaqaysanay xilligan kulli aad waan bixin karin waa xilligaad dhimanaysee sariirta aad taallo xilligaad sariirta taallo ulma dardaarmi karta laakiin intaad noosheed xayaawanteed bad qabto kulligood baad bixin kartaa ciddaad doontaad siin kartaa ila alla lagu dhawaanaysa waa haddii iimaankaadu uu xoog badan hadhow aadan qoomayn doonin waxaa kaloo ku jira masale muhiima jiddan oo ay wadaadaha qaarkood ka hadleenoo ah khidmada dumarku ay raggooda u khidmeeyaan hadda ka horran aniga tilmaamay fuqadu waa isku khilaafeen annaga khidmatu zawjati lisawjiha mawaajib bay ku tahay mise maya hmm. waajib kuma ahay shaaficiye qabaan hawshaa war badan baa eega yimid waxaa le haweenkii baad nagu dirtay aafaad keentay dal iyo dibadba waa laga soo wacay waa masale khilaafiya oo fiqiya ah gabadhaas inay shanteeda wakhti tukato diyaargarowdo caruurtaada kuu ilaaliso lafeeda ilaaliso gurigeeda joogto wixii dumarnimada oga baahatan aad ka heshoon baa waajibku ay ah leeyiin shaaficiyu ama inay raashinka kuu kariso oo dharka kuu dhaqdo oy kuu feerayso maxay kaloo qaban jireen hawlahaas waajibkuma ay leeyihiin hadday kuu samayso waa khayru ajar bay ka heli haddii ruuxii ugu xaq badnaa baad tahay lamaanaheedii baa tahay adaa ugu xaq badan wixii wanaag ay kuu qabatay khidmo ajir bay ka helaysa farad saaran waajib ku ah ahay taagan yihin wadaadana waxay waajib saaran weeye leanna waa min almucaashara bilmacruuf waa xaqu zawji calaa zawjatii inay u khidmayso intay awooddo sidaa dambe bay sunnadu tusaysaa dhaqankii saxaabada iyo muslimiinta iyo xaalaskii xilligii nabiga noolaa ee saxaabiya ansaariya muhaajiriin balaa dhan walbaba lahaa sidaasay tusaysa idan nabiga hadda gabadha markay nab al waawaayeen haweenbad dankama lehe laakiin balaan biyaha u kulleeyo horaanba kuma saarana soco muusa idin suubano caleh isalaat wasalaam wuxuu idhi waa ixsaan samee hawlo idan aaaarta iyo aayadaha qur iyo dhaqankii saxaabadu waxay tilmaamayaan zawjku inuu ku leeyahay xaaskiisa u khidmayso waxay awooddo ee macruuf iyo ixsaana waajibna ay ku tahay laakiin shaaficiyadu hawshaas iyagu ay halkaasay mareen waxay nas noo dhiiba daliil cad noo dhiiba heblaa khidmayn jirtay oo geela lisi jirtay oo timirta soo guri jirtay oo faraska biyasiin jirtay oo asmaaba ilaa intaas kimtir biyaha dhawr kusoo qaadi jir hawlahaaso dhan waa waa waaqicaad dhacdooyin weeye ixsaanay gabdhuhu samaynhayeen weeye haddii lagu ixsaan falay macnaheedu ma aha inaad xaq waajiba igu leedahay aduu shaafici warkoodu ma sahlano warka shaaficiyada niman badanoo dahriya taageersan oo fadlinhaya masalada meesha way ku jirtaa haddaan ninkii xaaskiisa isu adeegayna oo iscaawinayna hadda meesha in lagu kala tagay noqonaysa laakiin marka anugu masalada darxinaya manhaajkan ku sheegay inaad horta fahantaan bay ahayd masalo masale muran ku jira inuu yahay inay tahay oo baashan gabdhaha ad dhabar garaacaysaan ee qowdhabinaysaan eed iska inaad idinku leedihiin muran lagu furi karo masala muran ka taaganya yahay saad u soo reebataan intaasa ujeeddadu ahayd dan kale maynon ka lahayn xadiidkaas marka xadiidka kacab shuraaxdiisa khaaskee laga qoray iyo kutubta goonida ku timid mutaalaceeya waxaa ii soo hadhay qadiyadan u dambaysa ee qadiyadan u dambaysa ee yadxaku اllahu subxaanaه wa tacaala ilى rajulayni yaqtulu axaduhuma alآkhar yadkhulaani اljanna yuqatilu hada fi sabiil اllah fayuqtal uma yatuub اllahu cala اlqaatili fayuslimu fayustashhad xadiidka asagu gooni kuma aha muslimka uu marka hore dilay kadibna gaalku u islaamay asagiina intuu islaamkiisi hagaagay uu shiiday shardi ma ah waxaa shardi ah kan dambe islaamay inuu islaamkan ku tooso islaamnimo ku dhinto inuu shiido shardi ma ah riwaayad kale xadiidku ilahi baa caddeeyey lagu dilay fii sabiil ku dhintay ee lagu dilay asagu waa ahlujanna ibn cabdilbar wuxu adika markuu sharxaya wa fiihi ana kula man qutila fii sabiil اllaahi fahuwa fi اljanna xadiidku wuxuu ku jiro nin walbo ilahay jidkiisa lagu dilo jannuu gelaya jannaduu gelaya kan dambe marka qaatilka ah ee markuu ruuxa dilaya muslimka gaalka ahaa kadibna islaamay bukhaari baa tarjamadiisa ku sheegay wuxuu yihi fayusadidu waxaa un shardi ah inuu ku dhinto cala aliimaani wاlslaam ee qasab maa inuu shahiido inuu shahiido waxaa kaloo lamid ah ruuxa muslimkee gaal dilay islaamnimada ku dhintay asagii gaalkana wuxuu naar ku kulmahaya muslim baad gaal baad ilaahay dirtii u dishay jihaad iyo fii sabiil halgan gaalka aad dishay ee naar laga xaadiriyey iyo adugu naar ku kulmaysa macnaha hadda sheekhu u keenay xadiidkan waxaa weeye waxaa weeye sicatu raxmat fi tawba dembi ilaahay laga galo waxaa ugu daran ilaah loo sharig yeelo adoo mushriga oo kaafira ah, ayaad ruux muslima diintiisa ku dishay waa ruuxuu ugu fogaa in naar janno laga fogeeyo oon waxba laga yeelin oo naar ay u waajibto oo weligii hawsha ay ku taagnaato kow gaal baa tahay mushriga laba maxaa dishay ruux muslim ah oo weliba ku dagaalamaya jidka ilaahay ku dagaallamayaa dishay iyadoo intaaba jirto oo mawaanicdii towbada iyo wixii kuu waajibin lahaa naaroo dhanba ay ku kugu xeeran yihiin yaa ilaahay kaa toobad aqbalay bacdamaa aslamta wa xasuna islaamuka macnaheedu marka waxaa weeye towbaday rabbiga wax xidhi kara ma jiro wax kuu diidi kara ma jiro xadiiu qaatili soo marteen towbadaha lagu dadaalo inta xagashiisu ay laabmayso ilaahay subaana wataala loo noqdo allahna laga cabsado qaybtaa ah, ka horaysa xadiidkii aad marayseene laqad taaba towbatan maxaa ku jira waxaa ku jira aadamuhu wax walbo uu bixiyo waxaa ugu qiimo badan naftiisa wax walbood quudho naftaada ugu qiimo badan ninkii naftiisa ilaahay ka gatay ruux ka qiimada inuusan jirin bu xadku inoo tilmaamo nab wuxuu yidhi bushiga keenay hal wajadta afdala min an jaadad nafsaha lilaahi subxaanaه wa tacaala nafteedii ruuxa deeqay ee yidhi aakharo intii lagu cadaabi lahaa adduunka intaad timaada isqiime oo xadkaa lagaa oofiye wax ka weyn ma jiro dadka marka naftooda ilaahay u deeqaya ee ilaahay naftooda ka gatay ee meel walba lagu dulmayo lagu dhibayo iska ilaaliya cirdigooda sharaftooda diintooda iska ilaaliya ha ku aafoobina nin walba afkiisa ilaashado qalbigiisa ha ilaaliyo iimaankiisa ha dhowro allah ka cabsado naftaada meeshaad ku bixinaysana iska hubso gabadhan way iska hubsatay so iskamaysa hubsan way iska hubsa dembi bay alla ka gashay way soo toobad keentay suubanihii ilaahay muballiqa ka ahaa ee fariinta ka wada way alla waxay tii dahir dembiga iga oofi nabiguna waa ka aqbalay wadda ay hubtay nafteeda ku bixisay wadda aad hubta naftaada waa inay ku baxdo shubha iyo shahwa iska ilaaliya naftu waa shay qaali ah meelaad hubto inaad ku bixiso qabyaalad faara qabiil ree hebel hebel baa lagu soo duulay siyaasad mar walbay doorasho ka dhacda kenya maxaa islaaya muslimiin eber eber baa layska dhigaa istan baa lagu dagaalami northistan baa lagu dagaalami koostigaa lagu dagaalami muslimiintu waa islaynay maxaa laisku dilayaa kursi adduunyo sheega nafti ammaanada ilaahay ku siiyey meeshay ku baxayso waa in layska ilaaliyo inaad aad iskaga fiiriso waxaad hubto ood ku janna jannogelayso waa inuu yahay haddii kale waa dameerkaadii iska aad rartidi ha iskaga khamaarin haddaad bixinaysana meelaad hubta ku baxdo adduunye iyo shubha iyo shahwe iyo ree hebel iyo faara iyo kursi ka ilaaliya masladaasi waa masle muhima meesha ku jirta xadiidkan aan sheegnay ibn cabaas anasna asagu macano daqiiqa ku jiro waxaa ku jira aadam xaggee laga keenay caro waxa deeqba aadam waa caro un meeshii lagaga keenay waxaan kayn kuma deeqda wey wax walbo ilaahay uu ku siiyo oo maala ah ama hanti ah ama adduunya ah ama caafimaad iyo cilmi ah waxba kuu tari maayo alxirsu cala dunya xuduud ma laha wey xuduud ma laha markaad qabriga lagu geeyo ee calooshada iyo afkada cara ay buuxiso markaadba adduunya hawadaeda dhigaysaa wey cara lagaa keenay waxaan caraka inuu calooshada buuxiyo ku anfaca ma jiro idan waxaa laga digayaa oo xadiidku uu ka digayaa alxirsu alxariisu cala dunya iyo alxirsu can اdunya buu ka digayaa alxirsu cala اdunya adduunyada in lagu dadaalo aad loo raadiyaa laga digaya waxaa kaloo lagu tusay oo lagu ishaaray si daqiiqa ah siduu tiibi sheegay fii sharxi mishkaad ninka xariiska cala dunya waa dadka ugu fog inay toobad keenaan ninka adduunyada aad ugu dadaala waa axadka ugu fog inuu toobad keeno soo noqdo maxaa yeele adduunya u madow ayadaa u cad ayadaasu raadinaya suu u laacayo yuu biixda ka duulaya wamaca daalika xariiskii qudhigiisa addunyada ku dadaalaya waxaa la yhi wayatuub اllaahu calaa man taab axad marka laga toobad aqbalo ama soo noqda waxaa ugu fog oo ugu daran ninka adduunyada ku dadaalaya asagina hadduu soo noqda ay dhacdo ilah baa ka toobad aqbalaya mushrigii muslimka dilay baa ilahay toobada ka aqbalay alxariis cala dunya markuu soo noqda ilahay ka aqbalay khulaasadu axaadiistu maxay noqotay ilaahayna ha loo toobadkeeno ha loo noqdo naftiinna iyo alle iyo diinkana ha laga run khayaanada iyo dhagartaa layska ilaaliyo daacadnimada ha lagu dadaalo shayga daacadnimada waa muhiim jiddan xasan albasri wuxuu yidhi saxaabadii abubakar iyo cumar camal badan iyo qur-aan akhris fara badan oo idinku dhaafeen ma jiro laakiin maxay idinku dhaafeen bima waqara fii quluubihim min aلsidqi wاlإkhlaasi wa quwaة اlyaqiini wالsidqi maca allah daacadnimadu waa muhiim jiddan wax walbood qabanaysa ilah dirta u qabta kitaabu ikhlaas bayna ku soo maray wax walbo xumaanood samaysan ilahay uga toobadkeena saadiqiin maca anfusihim noqda ilaahay ka cabsada intaasan odhan lahaa wallahu subxaana wa tacaala aclam mhm. ruux fiicaanoo muslimu noqday mhm. si fiican way ku kulmahayaan mhm. wadaadku wuxuu leeyahay suaal gaalkii ruuxa muslimkaa dilay kadibna soo islaamay adduunka markay joogeen labadaa isdilay cadaawad xunbaa ka dhaxaysay aakharna janna iskugu tagahayaan colaaddii ka dhaxaysay isku dileen xaggee la geynayaa xageese ku dambaynaysaa wanasacnaa maa fi suduuri min khillin wey qur sheegayba casa allahu an yajcala baynakum wa bayna ladiina caadaytum minhum mawadda adduunkayba dhici karta aakhare hadday tagtana sayidina cali siduu ku jawaabi jiray ku jawaabaynaa mucaawiye iyo asxaabuuljamal iyo annagu haddaan akhra iskugu tagno waxaan noqonaynaa ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin wanazacnaa maa fi suuri min khillin baa ilaahay marka muslimkii gaalkii ku dilay kadibna soo islaamay akhra markuu yimaad oo ku farxiba adaa soo dhoweyn leanna waxaad u dilaysay idoo dagaalamaysay buu la yimid maxaad ka rabtay ninkan ma inaad disho u naar rabtay mise waxaad doonaysay inuu soo toobadkeeno intaad dhimatay kadib hadduu soo noqday oo waxaan ka doonahayay soo dhowan baad aakhare leedahay in sha allahu tacaala